likhtilaafi khilaafka sheegitaankiisa ayuu baabkan u baab yahay laisku khilaafay calaa mansuurin ninka la yidhaha mansuur ibn muctamir weeyaane fii xadiidi ribciy ribciyin fiihi fii xadiidi ribciyin ribci ninka loo yaqaano ibnu xaraash xadiidkiisa fiihi ay fii ikmaali shacbaan bisha shacbaan dhammaystirkeeda axaadiisti xadiid ku soo arooray ruwaadda eh, khilaafka ay isku khilaafeen oo weliba mansuur ay isugu khilaafeen habku wax u wariyey caddayn la cadday ayuu baabkan u baab yahay qaar waxay ka dhigeen xadiidka mursal oo ninka ribciy inuu nabigeena toos u wari salى اllahu عalayhi waalihi wasalam qaarna waxay ka dhigeen inuu yahay marfuuc ilى الnabiy salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ama mawsuul oo nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam mawsuul inuu yahay oo nabigeenna iyo saxaabiga ay ishayaan oo saxaabigu nabiga u kor yeelay intaas ayaa muxuu ahaa la caddaynhaya laba riwaayadood oo kala duwan inay noo imaan doonta kana hadlaysa kaamilitaanka iyo dhammaystirka la dhammaystira bisha ramadaan iyo bisha shacbaan nacam fii ikmaali shacbaan xadiidka laba kun boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai aleyh ramat ullah akhbarana akhbaranaa isxaaq ibn ibraahim alxandali waahiqatun habtun xuja qaala anba'ana jariir bn cabdilxamiid adabbi waahiqatun saxiix alkitaab can mansuur ibn muctamir waahiqatun tabt can ribiici ibni xiraashin waxaa weeyaan abu maryam alcabsi ayaa la yidhaha wa hiqaة caabidun mkhadram can xudayfata wuxuu ka wariyey bnyamaan radia allahu tacaala canhu ardaa wa can abihi kadalika can rasuli lah sal l slem annahu rasuulkeena qaala wuxuu yidhi laa taqadamuu ha kala hormarina ashahra bisha xataa taraw اlhilaala laa taqadamuu ha u hormarina oo ha u degdegina alhilaala bisha ashahra bisha xataa taraw اlhilaala ilaa bisha aad ka aragtaan inay bilatay qablahu hortiisa aw tukmilu aad ka dhammaystirtaan alciddata tirada uma intaa kadibna suumu sooma xataa tarow ilaad ka aragtaan hilaala bisha aw tukmilu ciddata eh, aad tirada ka dhammaystirtaan qablahu hortiis weeyaan saasaa nabigan uu caddayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam eh, in bisha shacbaan aanan iyada oonan dhammaanin aanan soon lagala hormarin ama lagala hortegin ilaa bisha laga arka haddii muxuu ahaa amaba ciddada la dhammaystiro oo soddonkii maalmood ay dhammaato kadibna sooma ilaa waxaa weeyaan bisha aad ka aragtaan amaba tirada aad ka dhammaystirataan intaadan afurin ka hore xadiidkaas marka rabici ibnu xaraash raximah xudayfe ayuu ka wariyey waa xadiid mawsuul ah oo nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam saxaabi uu ka wariyey kaas marka waa qeybta koobaad xadiidkaas kan labaadna anu gudubna waa xadiidka laba kun iyo boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي abarna mxamed bn bashaar wa bundar wa iqaة xaafid qala xadaثna cbdiرaحman mahdi waa imaamkii qala xadaثna sufyaan aلthawri wa amir اmuminin fi xadيث can mansuur muctamir can ribci bn xiraashin raximah اllah can bacdi أصxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi waali waslm saxaabada nabigeena qaar ayuu ka wariyey xadiidka hore muxuu ahaa can xudayf ayuu ahaa kana muxuu yahay can bacdi أصxaabi الnabiy salى اllahu عalayhi waalihi waslm qaala wuxuu yidhi bacdigaas iyo qeybtaas waxay yidhaahdeen qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm laa taqadamu shahra bisha ha ka hormarina amaba ha ka hortegina xataa tukmilu lciddata ilaa aad bisha tiradeeda ka dhammaystirtaan waa bisha shacbaani aw taraw lhilaala ama aad bisha ramadaan ka aragtaan inay bilatay uma intaa kadibna suumu sooma walaa tuftiruu ha afurina xataa taraw lhilaala ilaa bisha aad ka aragtaan aw tukmilu ciddata alaaثiin ama soddon aad ka dhamaystirtaan labada xadiid marka oo ribciy labadaba laga wariyey midna xudayfa ayaa muxuuha nabigeena ka wariyey sala allahu calayh waali wasalam midna saxaabada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam qaarkood xudayfa wuu noqon karaa ishkaalla ma lahan marka wax ishkaalla ku jira ma lahan labada xadiioo hore marka waa isleeyihiin taqriiban midka dambe unbaa wuxuu cadday firigii ayaa toos u caddeeyey firiga afurka xataa tarow hilaala midka uma suumuu xataa tarow hilaala meeshuu kan ka yidhi uu ka sii deeyey ayaa wuxuu yidhi walaa tuftiruu kan dambe xataa tarow hilaal sidaa weyaan waa isku macnihi xadiidka intaas ay ku idlaaday oo tukmil ciddata alaaiin arsalahu alxajaaj ibnu arطacata ninka xajaaj ibnu arطaa la yihahdo ayaa xadiidka noo soo socdo oo laba kun iyo boqol iyo siddeed iyo labaatanaad ayaa xadiidkaas mursal uu ka dhigay ribciy inuu nabigeena toos ugu wariyey sala allahu calayhi waali wasalam ayuu asaga wariyey sidaa weeyaan laakiin xadiidku hadduu mursal yahay xajaajna uu yahay kaiir اkhaطأ wالtadliis uu yahay ضacfi ayaa geli lahaa laakiin axaadiista ka horreysay ayuu ku ansaxayaa maadaama ay isku macno yihiin xadiidka laba kun boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiiثu صaxiixu bima qablahu qala imam nas abarna mxamed ibn xaatim almarwsi waثiqa qaala xadaثana xibaan xibaan ibn muusa almarwsi waثiqa qaala xadaثana cabdالlah ibn mubaarak waa alimaam اxuja can xajaaj ibnu arطa'ata الnakhaci waxaa weeyaan kaiir الkhaطأ wالtadliis can mansuur ibn muctamir can rabic ibn xiraashin raximah اllah waa xadiidkaas qaala wuxuu yihi ribciy qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal ll slm idaa raaytum haddii aad aragtaan ayhada bish haddii aad aragtaan inay bilatay fasuumuu sooma annaga bisha tan la arka waxaan dhahnaa bil soo bisha caadiga oo soddonka maalmood ahna waxaan dhahnaa bil sow sidaa ma marka laakiin iyaga u kala soocan tahay hilaalka waxaa weeyaan waa birqashada iyo muxuu ahaa dayaxa laftarkiisa wa shahrigana waa bisha caadiga ah bisha caadiga ah laakiin su-aasha aan isweydiina waxay tahay af soomaali ahaan dayaxa iyo bisha soomaalida ma isku si ay u isticmaalaan bis waa kala duwan yihin way kala duwan yihiin dayaxa waa bisha laftirkeeda waa yaعni alhilaal nafsuhu wa soo sidaa ma mise bishana bishana bisha xisaaba loo isticmaala mise eh, muxuu ahaa tanna waa loo isticmala laftirkeeda ya xaaji ayaamaha waa loo isticmaala shaki ma laha laakin dayaxa laftirkiisa bil ma loo isticmaala qowla waaxida nacam mia fi lmia marka waxaa weyaan iyaga laakiin hilaalka waxay u isticmaalaan dayax laftirkiisa ay u isticmaalaan bas uma isticmaalayaan soddonkii maalmood ama labaatan iyo sagaalka maalmood uma isticmaalaan hilaal ma dhahayaan waxay leeyihin shahar sow sidaa maha laakiin annaga bishi iyo dayaxaba dayaxa isaga waa bishii laftirkeedi waa laakiin marka bil la yidhaahdo tiradin waa loo isticmaali dayaxin waa loo isticmaali sidaasa markaan ukala duwana annaga iyo ayaga marka baashan waa isku yacsanta marka hadda koleyba u nin walba <laughs> qumaniisa qorta ugu jira laakiin annaga hadda si aan halkaas eh, aan aan ugu khaldamin wix hadda ka dambeeya hilaal markii la yidhahdo dayaxa umaan leyna bas dayaxa umaan leyna baxay eh, dayaxa uusan noqonayn tiradii haddii shahri ay noqotona bil ayaanu isticmaalaynaa isilaaxayna khaaska ah ee kitaabkan inta hadda socda insha intuu socda insha allah tabaaraka wa tacala ay wixiina soo mara wixii aan hilmaanin waa gooni waaya hy xadiidka laba kun iyo boqol iyo sideed iyo labaatanaad saxiix bima qablahu weeyaan akhbarna moxamed ibn xaatim almarwsi wahiqatu qala xadaثna xibaan ibn muusa almarwsi wahiqatu qala xadaثna cabdullah ibn mubarak waa imaam اlxuja can xajaaj ibn arطa'ata النخعي وكثير الخطأ والتدليس عن منصور المعتمر عن ربعي بن حراش رحمه الله قال وxuu yihi ربعي ورحم جميع الرواة قال رسول رsulka وxuu yihi صل سلم إذا رأيتم haddii aad aragtaan الهilaala dayaxa bisha lama dhahay marka waa اsطiلاaxayn hadda aan isku waafaqnay إذا رأيتم haddii aad aragtaan الهilaala dayaxa فصuumuu sooma وإذا رأيتم haddii aad aragtaan dayaxana فأfطiruu afura fain غuma عalayكم haddii lidinka faatimu dhammaystira shacbaana bisha shacbaan waa tiradii marka bil marka waxaan idhi waa tiradii shacbaana bisha shacbaan alaaiina soddon dhammaystira ilaa an tarow inaad aragtaan mooyane alhilaala dayaxa qabla daalika intaadan soddon dhammaystirin ka hore inaad aragtaan mooyane uma intaa kadibna suumuu sooma ramadaana bisha ramadaan markii aad bisha aad bisha aragtaan dayaxa aragtaan eh, amaba soddonkii maalmood aad dhammaystirtaan ee shacbaan uma intaa kadib suumuu sooma ramadaana bisha ramadaan alaaiina soddon sooma ilaa an tarow inaad aragtaan ahyala dayaxa qabla daalika intaas ka hore inta bisha aynan dhammaanin oy soddon gaarin ka hore inaad dayaxa aragtaan mooyane sooma oo soonkii saa u wada ayuu nabig sala allahu calayhi waaalih wasalam marka ribciy waa taabici mukhadram soo maha waa iqatun caabidun mukhadram soo maha nabiga miyuu xadiid ka wari maya laakiin toosuu nabigu u diray calayhi الsalatu slam xadid marka mursal weeyaan labada xadiidka hore ayay isku xugun noqonaan waa xadiid saxiixa yasixu bima qablahu marka ikhtilaafku u sheegay muxuu yahay ikhtilaafku u sheegay ribciy mar xudayfe ayuu ka wariyey kow marna can bacdi asxaabi الnabiy sal اla slm ayuu ka wariyey marna toos nabigeena ayuu u wari salى اllahu alayh ali waslm ikhtilaafka lagu sheegaa marka waa intaasun adi intaa inaad ogaataa muhiima haddii aad marka ribciy oo nabiga toos u warin aad aragto khaa waa xadiidkan ma jiro hala soo boodin saasuu ku wariyey haddii can bacdi asxaabi nabi uu yidhahda ood aragtana hadhihin may war kama jiraan xudayfe ayuu ka wariyey haddii xudayfe uu ka warina oo xudayfe nabigeena ka wariy sal l slam labadan kale ma jiraan hadhihin marka inaad cilmigaada noqdo cilmi eh, dabti lah oo meeshii aad ku aragtaba xadiidkaas ribciy ee ka warrama bisha soddon in la dhammaystiro ama ha noqoto shacbaan ama ha noqoto ramadaan in la arkay e, dayaxa ma oyane xadiidkaas marka markii aad aragto haddii aad ku aragto isagoo mursal ah oo ribciyi u mursal ka dhigi ama xudayfe u ka warini ama saxaabada nabigan u ka warini sal slem waa wax jira marka la soco ha ku wareerin sidaas weeyaan waaya waxaa badan taqriiban hadda e, e, wakhtigan fasalkaan aan bilownay ama qeybtaan aan bilownay axaadiista ikhtilaafka la sheegi aad bay u badanta marka waxbaa ku wareerina matniga ka fiirsada xadiidku inuu saxiix yahay inuu daciif yahayna ka fiirsada bes waxaan kale waxbaa isku madax xanuunijinin qofkii dee danayna waa gooni abu yunis albصri ayaa la yihahdaa can simak bni xarbin wa saduq wa riwaayathu can cikrima muطariba can cikrima mowlى cabdالlahi bn cabaas wa iqaة habt caalim bالtafsir qala xadaثna ibn cabaas cabdالlahi bn cabaas ibn cabdilmuطalib ibna cami nebi sal slm can rasul lah wuxuu ka wary sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi suumuu war soomaay liru'yatihi aragtidiisu soom bisha aragti bisha dayaxa hadda waxaa noo toosi doona marka masaladii damaa'irtin waa noo toostay marka mujada yani sumuu liru'yatihi dayaxa araggiisa ku sooma maaragtaan hadda markaa damaairta xali aan ku wareersananin haddii dayaxan tiino aad noo tooste maaragtaan sheekh mujada tam ha awe keene yaa yaaba diidam <laughs> waa sax weeyaan hadda horta hilaalkii dayaxaan ku aadina sooma taas la garanay marka alhilaalu waa mudakar soo dayaxna ma mudakar amse waa ma dhadig amse waa lab ya waa lab dayax waa lab soo maa marka damaa'irta liru'yatihi dayaxa araggiisa bas ka dhacnay ishkaalba ma laha marka laakiin qamarka waxaan u malaynaa meel weli uma hayna bil iyo dayax ayay wax kale u sheega ya qam aya af soomaali ay gaari waa sax af soomaali maxa lagu dhahaa afkaada caa lagu qabi sooma af soomaali maxa lagu dhahaa ya waa bil waa sax waash waad naga qasta marka waash meelaan ku xirna naga soo furfurtay waa ficlan dayaxa marka ay weynaata ayaa qaaliban ay u isticmaalaan soomaalida waa sax wa laakiin maadaama hadda meesha ishkaal uu naga haysto iyo culays in aan damaa'irtii ansaxno oo waxaa weeyaan eh, aan iswaafajina eh, dhidigii iyo labkii carabigii iyo af somaali iswaafajina meesha ugu dhowan kula carari karna waa dayax inaad aan o dhinac kalena waxaa weeyaan tirada iyo kan kale inaan kala leexin oo hilaal iyo iyo shahr inaan kala duwin marka ay noqotona habka aan ku kala duwan karna kaas weyaan laakiin middan aawo ninkii muxua saaxiibkaya ma iska tagayba laa xaawla walaa quwata ilaa billah intu wax naga kala turo iska tagay <laughs> markuusoo noqdaa la qaban laa <laughs> xawla walaa quwata marka ilaa marka aan ka helno badiil kale waaan isku waafaqnay walaa mushaaxat fi اisilaax wixii laisku ogaada waxay ragga isku ogsoon yihiin ama isku og haddii ceeb uusan keenin canaan ma keena soo lama dhihi marka hadda waxaan isku ogsoonnahay hilaal maxaa la yidhahdaa hilaal maxaa la yihahdaa dayax shahrina maxaa la yihahdaa bil bes ilaa qowl kale uu ka imaado xataa yuxdiثuu qowla aakhara waaya aan hore u soconno marka xadiidka laba kun iyo boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadيث صحيح qال imam نس أخبرna اسحاq بن ibrahim الحndري وثiqة habt xuja qال xadثna ismاعيل بن ibrahim بن culyة weeyaan qaala wa ثiqة habt qaala xadثna xاatim بن أbي صغيرة ninkaas waa abu yunis albصري wa ثiqة can simak بن xرب wa صaduq وriwaayaة عan إkrma mطربة can إkrma mولى cabdاللahi بن cabاs wa ثiqة habt cاalم بالتفsيr qala xadثna بن cabاs cabdالlahi بن cabاs بن cabdالمطلب بن cم نبي sل sلم رsul ه sل qal rasulkan wuxuu yidhi sumuu war soomay liru'yatihi dayaxa araggiisa ku sooma wa aftiruu ku afura liru'yatihi araggiisa fain xaala hadduu teeda u dhex gala baynakum adinka dhexdiina wa baynahu dayxi dhexdiisa saxaabun daruur faakmiluu dhammaystira alciddata tirada dhammaystira walaa tastaqbiluu walaa tastaqbiluu ha kala hortegina ashahra bisha ha kala hortegina walaa tastaqbiluu ha ka hortegina ashahra bisha istiqbaalan hortegitaan oo cadadkii on dhammaanin bisha ramadaan ha ka horgeynina oo soon ha ka horgeynina weeyaan saas ayuu nabigeenna amar ku bixina sala allahu calayhi wa wasalam xadiidka laba kun boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa alay mtl akhbarna qutayba bn saciid qaala xadaana qutayba waa ibnu jamiil min ariif albaqdad wahiqatu tabt qaala xadaana abulaxs asalaam bnu sulaym alxanafi wahiqatu tabt can simaak can cikrima can ibni cabaasin radia allahu tacala anhuma qala wuxu yhi cbdullahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slem laa tasuumuuha soomina qabla ramadaana ramadaan hortii suumuu sooma liru'yatihi dayax araggiisa waaftiruu afura liru'yatihi dayax araggiisa fain xaalat haddii ay kala teeddaduunahu isaga sokodii h hayaayatun saxaabatun waxaa weeyaan waa dayax cafwan waa waa daruur ama xowr fa akmiluu dhammaystira alaaiina soddon maalmood dhammaystira ayuu nabig leh sala allahu calayhi waali wasalam intaas waxaan kaga soo baxnay marka ama ku dhammayni xadiidkii ku saabsanaa in la dhammaystiro oo soddon maalmood la sooma in la arka dayaxa mooyane ama ha noqoto bisha ramadaan sidii lagu bilaabi lahaa amaba gebagabadii ramadaan oo ramadaanka ku gebagaboobaya mid ay noqotaba in soddon maalmood la sooma soddon maalmood markii ay dhammaato shacbaanna soonka la bilaabo arrinkaas ayaa axaadiista ay ka hadlaysay ikhtilaafka irsaalka iyo wasliga ku saabsanayna waa tii aan soo marnay axaadiistaa marka soo gudubnay waxaan u gudbaynaa marka baabka toban afaraad kami shahru bisha intuu ahaan a dayaxaan dhahna marka dayaxaan iska ogeyn la soo saasu bila unaqana saxiix ee mishkiladii hadda waxaa naga haysa hadii hadda bishii hilaal aan dhahno markii ay damaa'irta imaado ah. oo damiirkii isaga eh, waa mudaka waa lab lab iyo dhadigii marka waa isdhexgalayaan shahrigii waa lab bilna bisha ayaa mota waa dhadig marka waa isdhexgalayan wii waa isqaadan waynaya marka furo aan waa noqon aanan qofilkiisi aanan furaynin fadlan hore so marka ha ha Eh, oo muxuu ahay waxaa laisku waafajinayaa in ilaahi subxaana wa tacala sulta uu nasiibo hadda nimin akhyaar ahaa maan dhexdaas eh, wadayn howlaha iyaga oo qudaadan eh, nairobi iyo meelahan ka shaqeeya oo muslimiinta ah in jiifqaadiga loo yeero culimadana loo yeero meel laisugu geeyo ummadda wareerka laga dhaafo oo meel waxaa laisku ogaada mushkiladda dhan waxaa wada ninkaas hogaanka ah oo jifqaadiga ah ummaddan dhan ayaa inaad hawshaan u istaaga ahayd inkastoo man mar eh, ciid meeshaan aan ku tukannay ayaan eh, kelimo ka jeediyey kelimadii marka eh, bishii oo lacafwan dayaxii oo la arkay ayaa waxaa weeyaan uu diiday inuu kelimo ku saabsan marka ayaan inaad ilaahay ka baqo subxana wa tacala ood ummadda kala geyn oo mas-uuliyadda ay saaran ayaan sheegay waxaa iga daba istaagay marka ducaale markuu majority leaderg ahaa eh, madaxa aqlabiyadda baarlamaanka markaasaa wuxuu yidhi war oh, sheekhow ad muxuu ahaa ninkan waxaad ka sheegay shuqulba kuma lahan nin mas-uulka ah waxaa ma ahba ninkan saddex shay u ka shaqeeyaa wuxuu ka shaqeeyaa kow eh, furiinka iyo nikaaxa iyo xadaanada xadaanada oo canuga eh, nuujintii iyo biilka lagu siin lahaa iyo bes dhaxalka xataa haddii loo raaciyo waa lugtiis hore yii bil iyo muxuu ahaa eh, dayax eh, araggiis iyo baabkaasi shuqul kuma laha ficlan markii meesha waxay iga soo baxday hawshaas cidda iskale waxay ahayd niminka loo yaqaana subkem niminkan supreme council of kenya muslims amaba amajlis eh, acali muslimiin kenya niminkaasa la rabay inay hawshaas u istaagaan iyagana booskooda way gabeen nimin iska muxuu ahaa mashquul ay noqdeen waxba hadda yaanan ku dheereeraan marka mas-uuliyaddii laga rabay dadkaas ayaa laga rabay iyaga iyo culimada lanna muslimiinta magacooda ayaga ayaa hadda korsiga weyn ay ku fadhiyaan moogta majliska u sarey muslimiinta majliska sare muslimiinta kenya ayagaa marka waxaa la rabay qaadigaas iyo culimadan iyo waxaan kulli inay soo wada aruuriyaan oo awooddoodana ay qaadigaas xoogay ay ka soo qaataan oo kadibna ay yidhaahdaan isu imaaday markii ramadaanka uu soo dhow yahayba ay guddi isku dhafan oo gobol walba iyo county walba oo qof uu jooga la sameeyo kadibna muslimiinta hal qowl berri waa la soomi marka la hubsado kadib inaad ay soon ay berri lama soomaayo marka la hubsado kadib inay soon ayn ahayn afarta markay noqoto saa yeelan waa wax aad u fudud oo la samayn kara laakiin yaa isku mashquulinaaba nin walba tiisa yaa ummaddaana dee waa taqaanaa inay iskhilaafaan waa iska jecel yihiin ya inay iskhilaafaan iska jecel yihiin ha waa hadda kolleyba qorshe noocaas uu socdaa Ah. <laughs> wa sax wa sax ma sax wa kollayba arrinta way socotaa <laughs> shaki ma laha culimada waa dowr dowrki dowrki laga rabay ah, kolleyba waa naga wada saaran yahay baashi kalligaa nagu soo riixine laakiin aan ka wada shaqayna ragga iyaga hadda waa la wadaa hawshu ay socotaa yani arrinta ayada intaan ramadaankaan la gaarin ka hore insha allah kolleyb ilaahay ilaahay baan ka baryaynaa rag akhyaar ahoo runtii ka shaqaynaa jira hawsha ku jira oo ka shaqayna laakiin weli ma ay guuleysan adinkan ilahay usoo baryin ay guulaysaan insha allah jazaakum allah khayr waa yahay baabka afar iyo tobanaad ahay baabka afar iyo tobanaad kami shahru bisha miiquu noqda miiqay miiquu noqoni bishi yacni ayaamaheeda misay noqonayaan ma labaatan iyo sagaal mise soddon iyo wadikru اlikhtilaafi khilaafka sheegitaanka la sheega cala zuhri alimaam moxamed shaab zuhri lisku khilaafkay lisku khilaafay fi اlkhabari xadiidka uu ka soo wariyey can caaishata um اlmuminiin radia allahu taala ardaha xadiidka uu umuna caaisha ka soo wariyey ee ruwaadda asaga ka warisay khilaafka ay isku khilaafeen cadadka intuu noqoni iyo tirada intay noqonaysa bisha ramadaan caddayn la cadday ayuu baabkan u baab yahay baabu kamil الshahru wa dikru alikhtilaaf cala zuhri fi اlkhabari khabarkan xadidka ula jeeda can caaishata radi allahu taala ardaha marka xadiidkan cadadkii caddayntiisii waa jaanib jaanibka dhinaca kalena waxaa weeyaan mar umuna caaisha ayaa laga wariyey uu ka wariyey ninka la yidhaahdo zuhri marna wuxuu ka wari cbdullahi bin cabaas radi allahu tacala anhuma dhinacaas kalena iyadna ikhtilaafku ka soo arooraya xadiidka laba kun boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai tl abar nasr ibn cali aljahdami waa iqatun tab can cabdilcala ibn cabdilcala asami waa iqa qaala xadaana macmar bn rashid can zuhri can curwata can caaishata radi allahu taala adaha qaalat waxay tiri umuna caaisha aqsama rasuullah nabiga lagu dhaartay sal slem wuxuu ku dhaartay anlaa yadkhula inuusan u gelin calaa nisaa'ihi dumarkiisa shahran hal bil ah oo dhammaystiran inuusan gurigooda cag saarin ayuu nabigeena ku dhaartay sala allahu alay waslem sababta ugu dhaartay noo imaan doontaa falabia nabigu wuxuu nagaaday tiscan waishriina sagaal iyo labaatan ayuu nagaaday faqultu waxaan idhi markuu sagaal iyo labaatan nagaaday uu yimid marka dumarkii u yimid faqultu waxaan idhi caaisha ayaa dhihi alaysa miyan miyaynan ahayn qad kunta mid ahaaday aalayta mid dhaartay shahran hal bil inaad hal bil noo soo gelin kii ku dhaartay soomaadan ahayn facadadtu waan tiri alayaama ayaamihii aan tiri tiscan وacishriin sagaal iy labaatan ayaan haystay oo maanta ayay ahayd sagaal iy labaatan ayay ahayd faqala rasul u sl slm ashahru bisha tiscun وacishruuna waa sagaal iyo labaatan bisha waa sagaal iyo labaatan maxay macneed macaani badan baa lagu fasiri karaa bishaan aan ku jirna waxay ku dhammaatay sagaal iyo labaatan oo nabiga loo waxyooday salى اllahu alayhi waalihi waslm macna waa macnahaas macnaha labaad waxaa xilligaas la joogay waktiga nabigeena sal l slm bilaha intooda badan waxay ku dhammaan jireen sagaal iyo labaatan waa qowl kale sidoo kale bisha marna waxay ku dhammaataa sagaal iyo labaatan marna soddonay ku dhammaataa ayadna waa noqon kartaa oo bisha sagaal labaatan ba ku dhammaataa oo kale intaba waa suuragal marka xadiidkaas nabigeena salى اllahu alayh waali waslm wuxuu yidhi ashahru tiscun wa waa sagaal iyo labaatan xadiidka laba kun boqol iyo soddon iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nas abarna cubaydillahi ibnu sacd ibn ibraahim azuhri waa iqa qaala xadaana cami adeerkii yacquub ibraahim ibnu yacquub ibraahim azuhri waa iqatun faadil qaala xadaana abi abihi waa ibraahim ibn sacd ibn ibraahim ibn cabdiraxman ibn cawf waa iqatun xujatu kuli ma fiihi bilaa qaadix waaya can saalix ibnu kaysaan alkhifaari waa iqatun tabtun faqiih can ibn shaab الzuhri ana cubayd allah ibn cabdlahi ibn abi thawr alqurashi waa iqa xadada wuxuu u sheegay xa xadiidka intuu halka markuu gaarsiiyey wuu taxwiiliyey qaala imam nas abarna camr ibnu mansuur abu saciid الnasaئي wa iqat tabt qaala xadaثana alxakm ibnu naafic xakm ibnu naafic albahraani wa albahraani wa iqat tabt qala wuxu yhi ambana waxaa noo warramay shucayb ibn abi xamزata wa iqaة habt caabid can الzuhri qala wuxu yhi abarnii waxa warramay cubaydullah ibn cabdillahi ibn abi thawr alqurashi wa iqa ibn cabaasin radia allahu tacala canhuma qala cbdullahi bn cabaas lam azal kama aanan zuulin xariisan mid aad ugu dadaalo an asala inaan weydiiye cumar ibn khaaab radia allahu tacaala canhu arda inaan weydiiye mid ku dadaala kama aanan zuulin can ilmar'atayn labadii haween labada dumar oo min awaaji min aswaaji rasuulila rasuulka al xaaskiis kamid sal slm allatayni kuwaasoo labadaasoo qaala allahu alla uu yidhi lahuma ayaga in tatuuba haddii aad tooba keentaan ila allahi alla weyne faqad saqat way leexatay quluubukuma ilaahay waa idinka towba aqbalaya weeyaan kuwaas uu yidhi inaan weydiiyo rabitaankeeda iyo kudadaalkeeda weligey kama gaabin ayuu yidhi laakiin uma suuragelin wasaaqa alxadiida xadiid marka dheer ayuu ahaa xadiidkii oo xili ay fursad isu helaan ayuu marka weydiin doonaa wa fiihi wuxuu ku yidhi cumar ayuu weydiiyey marka cumarna aad buu la socday aallaqta nisaaka ninka dhaha ayuu ahaa radia allahu taala arda xilligaas markuu fursad u helay ayuu weydiiyey xadiidkuu dheeraay wa wuxuu yidhi fiihi xadiidka gudihiis wuxuu ku yidhi cumar ayaa dhihi factasala waxaa ka fogaaday ama uu ka fogaaday rasul rasulka sal slm nisaahu dumarkiisa ayuu ka fogaaday min ajli dalika alxadiid hadalka dartii xiina goortii afshatu ay faafisay xafsatu xafsa ilaa caaishata ay u faafisay factazala rasul l sl nisaahu tiscan wacishriin leylatan soo bood hal mar intaad muxuu ahaa daf soo tiraha halkan dambe imow factazala rasul nabig al wuxuu ka fogaaday sal slam nisaahu dumarkiisa ayuu ka fogaaday tiscan wacishriin leylatan ayuu ka fogaaday sagaal iyo labaatan habeen ayuu nabigeena ka fogaaday dumarkiis sal slm dib u noqo marka daal u bood hadana min ajli dalika alxadiid hadalka dartii iina goortii afshatu ay faafisay xafsatu ilaa caaishata u sheegtay sidaa weyaan marka hadalkii ka soo baxay umunaa caaisha ah, umunaa xafsa oo u sheegtay caaisha darteed saa weyaan xadiidka xadiid dheer ayuu ahaa oo ku saabsanayd eh, eh, cabitaankii nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu soo cabay malabkii u cabay in inta aayar loo fadhiistay la yihi nabiga wuxuu necbaa inaad soo cabay ha lagu sheega marka mid walba waay ku tiri nabi allow ma soo cabtay maya ma soo cabtay maya mana soo cabtay ya kadibna waxaasaa kaa soo shira ayaa lagu yidhi waxaas marka dumarka cajiib moogta ina kayda kuna cadiim ayaga oo halkaas martabadaa jooga oo saxaabiyaat aljaliilaat ah ay haddana hayrada iyo maseyrka halkaa geeyey marka waa lagu cudurdaari la socda lootada lagu dhuftay mataqaanaan xeerada nabigeena sal allah alay slam oo xagga cunadii la kala tuuray nabigeena muxuu yidhi kaarat umukum hooyadii waa kiiro ayaa ku dhacday bas wax kale looma dhaafin xeeradu ay jibisay baa mxuu aha la bedelay oo laga soo qaaday oo laga qisaastay ama waa laga guday bas laakiin xadkeedii iyo sharafteedi waxba looma dhimin lianna khayrada qofku wuxuu iska celin kara maaha hadalka marka waxaa weeyaan in uun gabadha laga soo ceshada nabiga siin jirtay malabka uu jeclaa intaasun bay ahayd wax kale ma oolin khayro un bay ahayd waay qaalat caaishatu waxay tihi wa kaana wuxuu ahaaday nabigeena sal slm qaala mid yidhi maa ana aniga ma ahi bidaakhilin mid u gala calayhinna iyaga dumarkaas korkooda ahay shahran bil min shiddati mawjidatihi calayhinna carada uga carooday awgeed darnaanteeda xiina goortii xadaahu اlah alweyne uu sheegay xadiiahuna waxay ku sheekaysteen falamaa madad goortii ay dhammaatay iscun waishruuna leylatan ay dhammaatay waa macalushaahidkee dakhala calaa caishata yuu soo galay fabada biha iyada ayuu ku bilaabay faqaalat lahu caaisha waxay ku tihi innaka adiga qad kunta waxaad ahayd aaleyta mid dhaartay yaa rasul rasuulka allow anlaa tadkhula inaadan soo gelin calayna shahran hal bil wa ina annagana asbaxnaa waxaan waa berisanay maanta min tiscin waishriin leyla maanta ama subaxan waxaan ku waa berisanay maalinta sagaal iyo labaatanaad nacuduhaa caddan tiro ayaan tirinaynay tiro dhab aan tirinaynay faqaala rasul uu sal slm ashahru tiscun wacishruun leyla bisha waa sagaal iyo labaatan habeen weeyaan baabka toban iyo shanaad dikru khabari ibni cabaasin fiihi dikru khabari ibni cabaas cabdullahi bn cabaas xadiidkiisa sheegitaan la sheega fiihi fii tiscin wacishriin sagaal iyo labaatan bisha inuu ku inay mxuu ahaa bisha ay ku dhammaato sheegitaan la sheega ayuu baabkan ubaabay xadiidka laba kun boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadid saxiix isnaad qaala aimam nasa ala abarna camr ibnu yaziid wa huwa abu burayd aljarmi wa basriyu saduuq can bahth ibnu asad alcami wa iqatun tabt qaala xadaana shucba waa imaamkii can salma ibnu kuhayl xadrami waiqa can abi اlxakm cimraan ibn xaari asulami waiqa an ibn cabaasin radi allahu taca anuma an nebi sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ataanii waxaa yimid jibriil ayaa yimid calayhi salaam faqala wuxu yhi ashahru bisha tiscun وacishruuna yowma waa sagaal iyo labaatan maalmood xadiidka laba kun boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid صaxiixun ayضا qala imam nas abarna mxamed bn bashar wa bundar an muxamed gundar gundar weeyaan wadakara kalimatan ayuu sheegay gundar macnaha uu yahay xadaثana shucba saas weeyaan xadaثana akhbarana wix lamidka ayuu yihi weyaan ereyga laftirkiisii ayuusan xasuusanin xadaثana shucba ayaa noo warramay can salamata ayuu nooga warramay ibnu kuhayl alxadrami wa qala wuxuu yihi salamata wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay abalxakam abalxakam waa cimraan ibnu xaariث asulami can ibn cabaasin isagoo ka sheegay radia allahu tacala canhuma waraxima jamiic ruwaat qala wuxuu yihi qala rasul rasul wuxu yih sal slm ashaaru bisha tiscun wacishruuna yowma waa sagaal iyo labaatan maalmood baabka lix iyo tobanaad dikru اkhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheego cala ismaaciil ismaaciil ibn abi khaalid albajali oo iqatun tabtun ah khilaafka laisku khilaafay fii khabari sacad ibnu maalik sacad ibnu maalik ibnu sinaan abu saciid alkhudri xadiidkiisa iyo khabarkiisa fiihi ay fii tiscin waishriin fii ana shahra yantahi bi tiscin xadiidkaas oo sagaal iyo labaatan inay bishii ku dhammaanayso caddayna khilaafka laisugu khilaafay ismaaciil ibn abi khaalid warintuu ka wariyey sacad ibnu maalik ibnu sinaan abu saciid alkhudri ayaa marka halkan aan ka gelayna insha allahu tabaaraka watacaala wax kalmaan waa fi lwasli walirsaal mar waa mursal ayuu ka dhigay oo saxaabiga meesha ka maqnaa marna wuxuu ka dhigay mawsuul oo muxuu abi saciid alkhudri inuu nabigeena ka wariyey marna wiilkiisii inuu ka wariyey oo taabici ahaa intaas waan wax kale maaha labadana waa isxoojinaan wax ishkaala weyn kuma jiro xadidka laba kun boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala alimam ns alي abarna isxaq ibn ibrahim qala xadaثna moxamed ibn bishr alcabdi wa iqaة xaafid can ismaaciil ibn abi khaalid albajli wa iqaة dabt can muxamed muxamed ibn sacd ibn abi waqaas weeyaan muxamed ibn sacd ibn abi waqaas sacd ibn malik ibn sinaan mustacaan sida muuqata sacad ibnu maligan wax yaraatee tarjamada kore sacad muam waa naftiisu wa ibnu malik waa isaga laftarkiisa nafsu huwa naam malik ibnu sinan marka abu saciid alkhudri maaha waa laftirkiisa ninka la yidhaahdo sacad ibn abi waqaas ibn abi waqaas ayaa marka maaliga ah waaya aan ku noqono marka xadiidkii baabkii hore baabu dikri ikhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay cala ismaaciil ismaaciil ibn abi khaalid albajali oo diqata tabtun ah fii khabari sacad ibn malik khabarka sacad ibn abi waqaas xadiidkiisa fiihi oo sagaal iyo labaatanka caddayna khilaafka ku soo arooray sheegitaan la sheegay baabkan ogaabay xadidka laba kun boqol iyo toban iyo soddon iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas aleyh raxmat ullah akhbaranaa isxaaq ibn ibraahim qaala xadaثana moxamed ibn bashir cabdi wahiqat xaafid can ismaaciil ibn abi khaalid albajali wahiqat tabt can muxamed muxamed ibn sacd ibn abi waqaas weeyaan almulaqab bidil الshayطaan <laughs> laqabkiisa muxuu yahay dil الshayطaan shayطaanka harkiisa waxaa loo yidhi liqisarihi nin aada u gaaban ah, taas lolmahjoog marka dili shayطaan dadka magta xun bay ku tuurayaan dadka saasa loo yaqaanaa waxaa loo sheegana in la ceebeeya ma ahane in lagu kala duwa isaga dadka kale oo magacaas leh intaa weeyaan litamiis waaya raximah اllah can abihi abihiis oo sacad ibn abi waqaas ah can inabi nabig wxu kor sl slm anhu nabigeenna daraba biyadihi gacantiis yuu ku dhuftay al ukhraa gacanta kale ayuu saas ugu dhuftay wa qaala wuxuu yidhi ashahru bisha haakada waa sida wahaakada waa sida wahaakada wahakada oo wanaqasa fi اaaliثati markii saddexaadna wuxuu ka reebay isbacan isbacan hal far ayuu ka reebay oo wuxuu yidhi bisha waa sidaas waa sidaas intuu saa yidhi oo kale waa sidaas marka wuxuu noqonayaa sagaal iyo labaatan waay xadiidka waay xadiidka laba kun boqol iyo beryahan waxaan a idiin sheegaa ood adinka ogsoontihiin waxaan bilaabi jirnay kitaabka halka saacoon la gaarin oo toddoba daqiiqo dhiman toban daqiiqo dhiman siddeed daqiiqo dhiman haddana waxaan bilaabaynaa soddon ku dhowaad marka waa in ashirka u gaabto eh, ama dib loo yaro dhaca labadaba waa khatar xadidka laba kun boqol iyo lakin insha allah waxaan isku daynaa inaan dadejino orodna ha laba kun boqol iyo lix soddonaad waa xadid saxiixa qala aimam nasa a abarna sweyd ibn nasr marwsi wa tab qaala anba'ana cabdullahi ibnu mubarak waa imaamkii can ismaaciil can muxamed ibni sacd can abihi qala wuxuu yihi qala rasul u u sl sl ashaaru bisha hakada wahakada wahakada yacni tiscatan wa cishriin rawaahu yaxya ibnu saciid ayaa ka wari ayaa wariyey waayruhu can ismaaciil ayay ka wariyeen can muxamed ibnu sacd ayay ka wariyeen can nebi nabigu ayuu ka wariyey sala allahu alayhi waaalih wasalam moxamed ibnu sacd can nebiy waa mursalka maaragtaan kan xadiidka laba kun boqol iyo todoba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasaint akhbarna axmed ibnu sulayman ruhawi waa iqatun xaafid qala xadaana moxamed ibnu cubayd alkufi waa iqatun xaafid qaala xadaana ismaaciil ibn abi khaalid haddaan soo marnay can moxamed ibnu sacd ibn abi waqaas qaala wuxuu yidhi waa mursalka maaragtaan qaala rasu u sal slm ashahru bisha haakada wahaakada wahaakada saasuu yidhi wasafaqa wuxuu isku dharbaaxay ama ku sacbiyey muxamedun ibnu cubayd biyaday labadiis gacmood a yancatuha isagoo tilmaami oo sifayni alaaa saddex jeer saasuu iskugu dhuftay uma tii saddexaad uma qabada markaasuu laabay fii aalidati marka saddexaad alibhaama suulka falyusra ayuu ku laabay bidxda ayuu ku laabay marka labaatan iyo sagaal ayuu noqday weeyaan labaatan iyo sagaal ayuu noqday wa qaala yaxya wuxuu yidhi ibnu sacd saciid wuxuu yidhi qultu waxaan u yidhi lismaaciil waxaan ku idhi can abiihi ismaaciil ma abihiisu ka wariyey qaala laa sidaa weeyaan xadiidka amaba baabka toban iyo toddobaad wax su-aal ah, afadal intuu nabigeena salى الlahu alay slam waxay ku xihan tahay goormaa la farad yeelay soonka mataa farida sow fii ayi sana sana taaniya sanadka labaad nabigeena calayhi salaa slam marka sanadka labaad wuu soomay kan saddexaadna wuu soomay afaraadna wuu soomay shanaad lixaad toddobaad siddeedaad sagaalaad tobanaad miiqaan maraynaa sagaal soon waa la hubaa sow sidaas ma aha sanadkuu nabigeenna geeriyoodo ko iyo tobanaad soo ko iyo tobanaadka mausan geeriyoon hijrada sanadkaad bishou geeriyooday bishaad geeriyooday rabiic lawal ramadaan ma la gaaray mise lama gaarin marka cadadka halkaasa laga qaato wallahu aclam waxay ku xihan tahay nabigeenna bish uu dhintay iyo bish uu dhashay rabiculawal alaba lagu sheegaa laakiin khilaaf baa ku jira khilaaf baa ku jira hadda sidaan caadiga oo kalendarkaan caadiga nooc lama haysanin wax badan baa muxuu ah ya ma waxaad weydiinaysaa intee samaaniya labatan sana soddona ah. ma naqaan ma nacrif axsanta hadalkaas marka waxaa xoojini in aqwaasha culamada qaar ay ay qabaan in xilliga nabigeena calayh sala slam bilaha intooda badan ay ku dhammaan jireen sagaal iy labaatan taasaa xoojini hadalkaas naam waaya dikru اlاkhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheego calaa yaxya ibn abi kaiir ninka yaxya ibn abi kaiir la yihahdo fii khabari abi salamata abu abu salama ibn cabdiraxmaan xadiidka u wariyey fiihi ay i fii fii kowni الشhahr tis وacشhriin inuu yahay bisha sagaal iy labaatan ay ku dhamaato xadidka laba kun boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadid sohil isnaada qaala imam akhbarna abu dawuud waa sulaymaan ibnu sayf الطائي mولاهم وثقة xاaفظ قال xدثنا هاrون بن إسماعيل الخزاز وثقة قال xدثنا علي وهو بن المبارك الهنائي البصري وثقة قال xدثنا يحيى بن أبي كثير وثقة تبت يدلس ويرسل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وثقة فقيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبي هريرة قال رسول رسولك وxuu yhi صل سلم الشهر bisha يكون wuxuu ahaadaa تiسcaة وعشhرين ayuu noqdaa ويكون wuxuu noqdaa ثaلaaثiiن soddon فإidaa rأyتmuu hadii ad argtaan fasumuu sooma وإidaa rأyتmuu hadii ad aragtaanna dayaxi fasuum waafdiru afura fain quma calaykum haddii idinka daboolo faakmilu ciddata tirada dhammaystira saas ayuu nabig yiri sal sl xadidka laba kun boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadid saxiixa qaala alimam nas akhbarana cubaydullah ibn fudala ibn ibraahim النسائي واثقة قال أنبأنا محمد بن مبارك السوري واثقة قال حدثنا معاوية بن سلام addimishqi waa iqa xaa xadiidkuu taxwiiliyey min jadiidu soo bilaabay qala wuxu yhi abaranii imam nasa'i adhihi akhbaranii axmed ibn muxamed ibn mugiirata alasdi waa saduuq qaala xadaثana cuثmaan ibnu can mucaawiya wlafdu lahu can yaxya ibn abi kaiir ana aba slmة cbdiرaحman ahbarahu anahu isaga samic inuu ka maqla cabdالlah wa bn cumar radia الlahu tacala canهuma yaquul isagoo samictu rasul ka maqla sl sl ashahru bisha tiscun وacishruuna waa sagaal iyo labaatan xadidka laba kun boqol iyo afartanaad waa xadid صaxiixa qala imam nas abarna mxamed bn mثنى alcanaزي wa iqaة xaafiظ qaala xadaثana cabdالرaحman ibn hdi waa imaamki can sufyaan ibn cuyayna imam thawri athawri axsantum waa amiir اmuminin fi xadiid can aswad ibn qays alcabdi alkufi waa iqa can saciid ibn camr alumawi waa iqa can ibni cumar radi allahu ta anuma qal nabi nabigana wuxu kor sal sl qal nabigana wuxuu yidhi ina annaga ummatun ummad ayaa nahay ummiyatun aan akrini qoraal aqoonin ya ummi ayaan nahay nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam umminimada waxay u ahayd manqaba iyo ammaan huwa aladii bacaa fi اlummiyiina rasuula minhum الnabiy اlumiy اladii yajiduunahu yajiduunahu maktuuba cindahum fi الtowraat waاlinjiil yaamurhum biاlmacruuf wayanhahum can اlmunkar wayuxil lahum الطayibaat wayuxarimu calayhim اlkhaba'id nabigeena calayhi sala slam marka inuu ummi yahay waxna aan qorin waxna akhrinin isagoo noocaas ahna kitaabkan qur-aanka kariimka ah oo carab iyo cajam iyo jinni iyo insi ay hal aayad ka keeni waayeen ayna ka hortegi waayeen inood ilaahay usoo dhiiba waxay ahayd mucjizaadka nabigeena ka mid sal sl o ilahay uu ku karaamiyey qur-aanka kariimka wax walbana uu yaqaanay ilaahayna uu baray subxaanahu tabaaraka wa tacaala marka nabigu wuxuu yidhi ina annaga ummatan ummad ayaan nahay ummiyatun haddii isaga uu isla jooda sax weeyaan haddii ummaddii markii laga soo saaro reer carbeed ula jeedana labada waa sax mid waaba isaga umiga u ahaa dadka kale waxay u tahay wax manqabo ma aha waxay u tahay hoos dhig laakiin nabigeena waxay u tahay rifca iyo daraja sara ay u tahay weeyaan ina anaga ummatan ummad ayaa nahay laakiin qolya ula noolana waxay u badnaayeen uminimay u badnaayeen oo iskuulaadkan iyo madaaristan iyo waxyaabahan iyo ma jirin ya iyo qur-aanka meelaha lagu barta iyo ma jiro ina anaga ummatun ayaa nahay dad yar ayaa qoraalka iyo akrinta ka yaqaana ina anaga ummatun ummad ayaa nahay guud ahaantan umiyatun ee ummi ah laa naktubu wax ma qorno walaa naxsubu xisaabta caadiga oo hadda ay reer fursi iyo reer rum markaa xilbaha ahaa ay isticmaalina ma isticmaalno ashahru bisha haakada waa sidaan haakada waa sidaan haakada waa sidaan alaaan saddex jeer xataa dakara ilaa uu ka sheego tisca waishriin markuu saan iyo saan yiri intuu laabay badaxda ayuu kadibna saa yidhi waa sagaal iyo labaatan sidaa weyaan xadiidka laba kun boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadid saxiixa qaala imam ن sl abarna mxamed bn mn anzi maxamed bashaar wa muxamed can muxamed waa eh, gundar can shucba can aswad ibni qays alcabdi alkufi wa iqa qala wuxu yhi samictu waan ka maqlay saciid ibnu camr ibnu saciid ibn abi waqaas ayaan ka maqlay waan soo marnay anahu samic inuu ka maqlay ibn cumar radia allahu tacala canhuma yuxadiu ka warram can nabi nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi ina anaga ummatan ayaanahay umiyatun ummiya laa naxsubu ma xisaabna walaa naktubu waxna ma qorna washahru bishar haakada wahaakada wahaakada wacaqada wuxuu laabay alibhaama suulka fi aaliati marka saddexaad washahru haakada wahaakada wahaakada saddex jeer iyo mar labaad yidhi tamaama aalaaiin mar wuxuu yidhi saas iyo saas iyo saas soo maha sagaal iy labaatan marna wuxuu yidhi saas iyo saas iyo saas waa soddon labadaba wuu noqdaa weyaan ishaare ayuu nabigana ku bixi sala allahu alay waslem xadidkan waa muttafaqun caleyh xadidka laba kun boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadid saxiixa qala imam abarna moxamed bin cabdilacla aلصancani wa iqa qala xadaثna khalid ibn xariث اlhujaymi wa iqaة dabt qala xadaثna شhucba an jabl can jabla ibn suxaym الtaymi wa iq ibn cmar radi الlahu ta anهuma an nabig nabg uu sl sl qal nabgn wuxu yih ashaaru bish hakada saa weeyaan oo wasafa shucbatu shucba wuxuu tilmaamay can sifati jabala jabala siduu u tilmaamay ayuu isna tilmaamay jabalana can sifati ibni cumar ayuu isna ka tilmaamay annahu isaga tiscun wa cishruun inuu sagaal iyo labaatan yahay saas iyo saas iyo saas fii ma xakaa arrinka uu ka sheegay fii ma xakaa arrinka uu ka sheegay min saniicihi siduu yeelay maratayni laba jeer biasaabici yadayhi labadiis gacmood farahood oo dhan ayuu saas iyo saas yidhi wanaqasa wuxuu nuqsaamiyey wanaqasa wuxuu nuqsaamiyey fi aaliati marka saddexaadna isbican hal far oo min asaabici yadayhi labadiis gacmood farahooda ka mid ayuu nusqaamiyey kow laba saddex tilmaamtii ragga ay tilmaameen ayay kala qaateen ilaa saxaabigii xadidka casharkan u dambeya insha allah tabaraka wataala caawa laba kun boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiid saxiix qaala imam nasaci barna moxamed ibn muhana canzi waqaala xaddatana moxamed ibn jacfar waqundar qaala xadaثana shucba can cuqba yacni ibn xurayf التغلبي واثقة قال وxuu سمعت عن بن cمر رضي الله تعالى عنه يقول isagoo قال رsul رsul ل صل سلم شهر bisha تiسع وعشhروuن waa sagaal iyo labaatan caaw marki inta ku jirna hawshaan ku jirno dhan waxaa weeyaan الشhهر تiسع وعشhروuن وشhهر ya laakiin hawsha taalla waxaa weeyaan صناaعة xadiiثiya culus iyo رwaadda اkhtilaafkooda ay wax badan soo marnay hada والله أعلم wsal اllah wslm ala abdi rasul mustafaa